bilowgi adduunyada barabtarkii bilowda bilowgi adduunyada barabtarkii bilowda barbardhaaq iyo badil bafi kale lawdaa barbardhaaq iyo badil bafi kale lawdaa halkee bilowda bilowgii adduunyada asalaamuulaahi calaykum wa wabarakaatu akhyaartayna dhegaysanaysaa meel kasta aad joogtaan iyo siduu idiin soo gaaraya maqalkeenna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha idaacadda kulmiye magaalada muqdisho mar kale ismaqal haboon saaxiibayaal maanta waa khamiis labada bisha labaad ee februaayo sanadkuna waa labada kun saddex iyo labaatanka barnaamijka ciyaaraha maalin weliba xilligan oo kale ayaad ka dhagaysataan raadiyaha kulmiye marka laga reebo maalinta jimcaha maanta waa khamiis waxaan soo qaadan doonaa muddaduu barnaamijka hawada ku jiro manchester united oo usoo gudubtay fiinaalka tartanka karabow kaabka waxaase ka horeyn doona kooxda newcastle united kulankaasi iyo waxyaabihii laga diiwaan geliyay ayaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan enso fernandes oo markii ugu horeysay ka hadlay kubiiristiisii kooxda jelsiya muxuu ka yiri waan idiin soo gudbin doonaa waxaa kaloo maqli doontaan kalyan embaabe oo xalay dhaawac lagu saaray kadib markii laga qabtay laba rigoore kooxda roma ayaa xalay si lama filaan ah looga reebay tartanka karabowkaabka sidoo kale muddadu barnaamijka hawada ku jira waxyaabahan soo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona real madrid oo caawa ciyaareysa laliigaha xilli ay xalay kooxda barcelona sii dheeraysatay hogaanka horyaalka laliigaha ee dalka sbein waxaa kaloo idiin soo gudbin doonaa hordhaca kulamada la ciyaari doono iyo kuwii la ciyaaro waxyaabihii laga qoray intuu barnaamijka hawada ku jiro tabinii diyaarin waaluul maxamuud aadan cabdirasaaq salaad isaaq ayaa farsameynaya waa mar kale iyo barnaamijka ciyaaraha k n muqdisho kulmiyow waad kulmiseenoo bulshadii baad kulmisoo indheergaradkii baad kulmisoo abwaanadii baad kulmiso soomaali weyn baad kulmiseene maamulkiinna karaarsan iyo warbaahintiinna kobcaysa kalsooni baan ku qabnaayoo kulliba laydin jeclaaye kariim baan barinee kalsoonideenna dhammaan idaacaddii kulmisay kulmiskaagu hawaaro waa tahay saaxiibayaal qeybaha u horeeya ee barnaamijka ciyaaraha ayaan u gudagalaynaya xalay waxaa la ciyaaro kulamo dhowra ah, tartamada kala duwan ee qaaradda yurub laga ciyaaray haddii aan ku hormarno tartanka karabowkaabka xalay manchester united ayaa waxay iska xaadirisay fiinaalka tartankaani kadib markii ay garaacday kooxda lagu magacaabo nottingham forest manchester united ayaa lugtii hore kooxdan waxay kaga badisay saddex gooli eber xalayna laba gool ayay kaga badisay iyadoo isku tar labada kulanba kaga badisay shan gool manchester united ayaa kulanka kusoo gashay shax aad u adag iyadoo aad xalay xidigaheedii ee qeybka ahaayeen kasamiro uu dib ugu soo laabtay manchester united ayaa xalay ciyaareeda shax afar saddex saddex ah iyadoo qadka dhexe iyo maaragtay aada u kala maamulayeen xidigaha kasamira iyo sidoo kale bruno fernandes iyo fred manchester united ayaa xalay kulankaani waxay soo bandhigtay qaab ciyaareed aad u wanaagsan iyadoo saddex gooli eber kaga adkaatay kooxdani kulanka ayaa qaybtii hore waxay kusoo dhamaatay barbaro goolo laana balse markii laysku soo laabtay qaybtii labaad ayay wax kasta isbedeleen daqiiqadii toddobaatan iyo manchester united ayaa waxay dhalisay goolka koowaad ee ciyaarta waxaana u dhaliyey xidiga reer faransa ee lagu magacaabo antonio marshall kaasoo hogaanku u dhiiba kooxdiisa manchester united united-ka ayaa waxay sii wadatay dadaalkeeda ay ku dooneysay inay xalay dhibcaha ka qaataan kooxda nottingham forest si ay ugu gudbaan fiinaalka tartanka karabokaabka saddex daqiiqo kadib daqiiqadii toddobaatan iyo lixaad mar kale manchester united ayaa waxa ay dhalisay goolka labaad waxaana u dhaliyay xidiga sagaal jirka reer brazil ee lagu magacaabo fred kaasoo ciyaarta ka dhigay laba gool iyo eber manchester united-na usii dheereeyay hogaanka ugu dambeyntiina ciyaarta ayaa sidaas kusoo dhammaatay samafinaalkii tartanka koob karabow kaabka nottenham forest ayaana saddex gool laba gool iyo eber xalay looga badiyay halka lugtii horena looga badiyay saddex gool iyo eber isku dar labada lugba manchester united ayaa kooxdani waxaay ka dhalisay shan gool iyadoo wax goola aan laga dhalin dhanka united amaba ay shabaqeeda lasoo taaban redivalis ayaana waxay iska xaadirisay fiinaalka tartanka karabokaabka waxayna la ciyaari doontaa kooxda newcastle united oo horey u gaartay fiinaalka tartankani newcastle united iyo manchester united ba sanadkani horyaalkaasi premier leaga bandhig wanaagsan ayay ka muujiyeen tartamada kala duwan ee ku jiraanna sidoo kale qaab wanaagsan ayay uga soo muuqdeen labadani kooxood ayaa kala sareynta horyaalka brimer leaga marka loo eego newcastle waxay ku jirtaa kaalinta saddexaad halka manchester unitedna ay ku jirta kaalinta afraad labadaba sanadkani waxqabadkooda aad ayuu u wanaagsan yahay haatanna finaalka tartanka karabokaabka ayay isla joogaan ayagoo wada ciyaari doona finaalka tartankaani lix bishaani marka la gaaro bishaan lagu jiro ee febraayo sidoo kale xalay waxaa jira kulamo kale oo laga ciyaaray tartamada kala duwan ee qaarada yurub kadib markii xalay ay soo dhamaatay ciyaartii manchester united ee kaga badisay kooxda nottingham forest tababaraha united-ka tababara lagu magacaabo eric tanhaag ayaa warbaahinta la hadlay isagoo fikirkiisa ka dhiibtay amaba aragtidiisa ku aadan inay usoo gudbeen fiinaalka koobka lagu magacaabo karabow kaabka markiisii ugu horeysay intii uu leelinayay manchester united oo hogaaminayay waa finaalkii ugu horeeyay oo soo baxo tababarahani isagoo hadlay ayaa uu yiri dabcan markaad ku guuleysato inaad badiso sama finaalka islamarkaana aad finaal gaarto waa dareen aada u wanaagsan waana ku faraxsannaana ayuu yiri isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxauu yiri qaybtii hore ee ciyaarta ma aanan fiicnayn balse marka aan soo laabanay wax kasta waan bedelnay bandhig wanaagsan ayaana la soo galnay aadna waan ugu faraxsannaanay inaan fiinaalka wajahno kooxda newcastle united tababaraha oo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu yiri newcastle united sanadkani waa koox fiican islamarkaasina bandhig wanaagsan ku jirto inaan fiinaalka iska hor imaanana aad ayaan usoo dhaweyneynaa ayuu yiri tababaraha kooxda manchester united ee eric tanhaag kulamadii kale laga ciyaaray horyaalada kala duwan haddii aan eegno horyaalka laliigaha dalka spain xalay waxaa ciyaartay kooxda ee lagu magacaabo barcelona kooxda kubadda cagta barcelona ayaa guuldirqi ah waxay ka gaartay kooxda real batis kulan ka tirsanaa horyaalkaasi laliigaha barcelona ayaana haatan waxay sii dheerisatayba dhibcaha ay ku heeso hogaanka horyaalka brimer leaga kulankan ayaa waxa uu ahaa kulan aada u adag iyadoo labada kooxoodba qaab wanaagsan ay u ciyaareen kooxda barcelona ayaa xalay waxay ku adkaatay kooxda kasoo horjeeday real batis qaybta hore kulanka ayaa waxaa kusoo dhammaaday barbaro goola la-aana labada dhinacba wax goola iskama aysan dhalin balse markii dib laisku soo laabtay qaybta labaad ee ciyaarta daqiiqadii lixdan iyo shanaad barcelona ayaa waxay dhalisay goolka koowaad waxaana shabaq usoo taabtay xidiga lagu magacaabo rafiina kaasoo ciyaarta ka dhigay hal gooli eber baarsha ayaa qaab ciyaareedkeeda sii wadatay daqiiqadii sideetanaad ee ciyaarta oo gabagabo ku dhowna goolkii labaad ayay dhaliyeen lawanduski oo dib ugu soo laabta kooxdiisa baarka ayaana xalay shabaqa gaaray isagoo ciyaarta ka dhigay laba gooli labo balse kooxda reaal batis oo ah koox sharteedu wadato ayaa daqiiqadii siddeetan iyo shanaad waxay la yimaadeen goolka koowaad ee ciyaarta dhankooda iyagoo ciyaarta ka dhigay laba gool iyo hal baarsha ayaana xilligaasi waxay ka baqaysay in ciyaartani ee barbareyso kooxda kubada cagta real batis balse real batis xalay waxaa roose ka qaatay xidigaheeda mid ka mid ah. toban xidig ayayna ku ciyaarayeen qeybtii dambe gabagabadii ciyaarta ugu dambeyntiina baarka ayaa xalay waxay ku badisay laba gool iyo hal kooxda barcelona ayaa haatan horyaalka laligaha dalkaasi sbain waxa ay ku heysaa dhibco gaaraya konton dhibcood reaal madrid oo kusoo xigto caawa ciyaari doonta afartan iyo laba dhibcood ayay leedahay reaal madrid caawa hadday badiso waxay kusii dhawaan doontaa hogaanka oo kooxda barcelona ay haatan sideed dhibcood ku heyso reaal hadday caawa badisana waxay soo yareyn doontaaba farqiga goolasha ee ka horeyso kooxda real madrid real batis iyana kaalinta waxay ku jirtaa lixaad real batis oo xalay baarkale ciyaartay real madrid madriida kaalinta labaad horyaalkaasi ku jirta afartan iyo laba dhibcood real sociedad ayaa kaalinta saddexaad ku jirta horyaalka laliigaha soddon iyo sagaal dhibcood ayayna leedahay atletica madrid ayaa kaalinta afraad horyaalkaasi fadhisa iyadoo soddon iyo afar dhibcood heysata villa real ayaa shanaada horyaalkaasi laliigaha koob soddon dhibcood ayaana ku heysaa kaalinta maaragtay shanaad kooxda villarreal baarka ayaana sanadkani bandhig aada u wanaagsan ku jirta barcelona shantii kulan u dambeeyay afar kamida ah, waa ay badisay hal kulan barbara ayaa gashay sanadkani bandhig aada u wanaagsan ayay ku jirtaa kooxda kubadda cagta barcelona waa tahay saaxiibayaal weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha raadiyaha kulmiyoodan kaga imaanayaa qeybaha dhexe ee barnaamijkana waynu isla maraynaaye markaana haddii aan eegno kooba itaaliya xalay kooxda kubadda cagta roma ayaa waxaa laga reebay tartanka kooba itaaliya iyadoo laba gool iyo hal looga badiyey kooxda kubadda cagta roma sidoo kale tartankaasi fiorentina iyo turina wada ciyaareen fiorentina ayaa soo gudubtay turinana waa la reebay iyadoo juventus ee caawa la ciyaari doonto kooxda laasio kulan ka tirsan tartanka kooba itaaliya ee dalkaas talyaaniga juventus ayaa caawa shan saac ama caawa koob iyo tobanka xiliga geeska afrika waxa la ciyaari doontaan naadiga laasiya haddii laga badiyo waa hari doontaa haddii ay badisana waa ay soo gadbi doontaa dhanka kale horyaalka faransa liigwanka hadii aan eegno kooxda kubadda cagta b s g ayaa xalay waxaay ku badisay saddex gool iyo hal goolashaasi xalay ku badisay iyadoo xalay uu saameyn ku yeeshay kulankan xidiga lagu magacaabo embaabe ayaa xalay saameen xun ku yeeshay kulankaani kaliyan embaabe xalay laba rigoore ayaa laga badbaadiyey ugu dambeyntiina dhaawac ayaa xidigaasi looga saaray kulanka embaabe ayaana waxa waayi doonta kooxda kooxdiisa b s g in kaliyan embaabe la waayo waxay fursad u noqon doontaa leonel missy oo uu booska ku cariirinayay dhanka kale haddii aan eegno enso fernandes ayaa waxa uu maaragtay ka hadlay markii ugu horeysay ku kubiiritaankiisii kooxda reer england ee lagu magacaabo chelsea bluis ayaa waxaa laleeyahay xidigaanidho ee maalmihii lasoo dhaafay ama suuqii janawariba aada loola xiriirinayay inkastoo kooxda bonfica ee xidigaani isku dayday inay ceshato islamarkaasina ay isku adkeyso balse ugu dambeyntii chelsea ayaa ka guuleysatay bonfika xiddigaasina waxaa laga soo dejiyay garoonka stanford bridge ee ku ciyaarta kooxda bluis xidigaani ee lagu magacaabo enso fernandes ayaa sanadkani waxa uu kusoo guuleystay wacdariyii koobkii adduunka uu martigeliyeen dalka qatar isagoo xulka argentiin matalaya ayuu soo luxay koobka adduunka ee sanadkan sanadkii lasoo dhaafay ee lagu qabtay dalka qatar eso fernandes ayaa haatan waxa uu yahayba xidiga taariikhda ugu qaalisanaa horyaalka brimer leaga lacag gaaraysa boqol iyo malyan ayaa kooxda jelsia xidigaani ee kusoo iibsatay isagoo haatanba noqdayba xidiga ugu qaalisan taariikhda horyaalka brimer leaga eso ayaa ka hadlay waxa uuna sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu kusoo biro kooxda jelsia isagoo u mahad celiyay jelsia malkiilayaasheeda iyo madaxdeedaba isagoo yiri aad ayaan ugu faraxsanahay inaan kusoo biiro kooxda jelsiya iyo horyaalka aad ku adag amaba horyaalka ugu adag adduunka ee brimer leaga waa sida uu yiri enso fernandes fernandes ayaa waxuu yiri inaan kusoo biiro kooxda jelsiya waxay ahayd midaan aniga doondoonaya kooxa dhowra ah, ayaa soo bandhigay balse kooxda chelsea ayaa waxay noqotay kooxdan aniga doortay ayuu yiri enso fernandez oo kooxda jelsia ee kusoo iibsatay maalinkii u dambeysay suuqa eh, janawari waliba saqdii dhexe habeenkii la xiraya suuqa kaliibsiga eh, ayaa kooxda jelsia xidigan kusoo dartay safka kooxda bluwiska ugu dambeyntii xidigan lagu magacaabo enso fernandez ayaa waxaa loo xiri doonaa nambarkii uu ka tegay xidigii hore eh, amaba ciyaaryahankii qadka dhexe ee lagu magacaabaya gorginho oo haatanba ku biiray kooxda arsenal nambarka uu ka tegay gorgino ee nambar shanta ayaan enso fernandes dhabarka loo saari doonaa islamarkaasina uu xiran doonaa kooxda chelsia ee ka dhisan horyaalka bermer dalkaasi ingiriiska suuqii janawari ee soo gabagaboobay islamarkaasina lasoo xiray ayaa kooxdii ugu badneed ee dhaqdhaqaaq ka sameysa ama xidigaha ugu badan kusoo xareysata waxay ahayd kooxda kubadda cagta chelsia jalsi ayaa intii uu suuqa furnaa waxay la soo wareegtay suuqa janawari xidiga dhowra kuwaasoo qayb ka ahaayeen xidiga lagu magacaabo waa fernandes mayqaala mudriig xidiga daafaca ee lagu magacaabo badyaashiil jofelix iyo mudyeeke andre santos iyo david xidiga la yiraahdo fufana jalsia ayaa kadib markii xidigahan la soo wareegtay ayaa waxaa laleeyahay shaxdeeda waxay noqon doontaa amaba shaxda saddex afar saddexda ee waxay noqon doontaa iyadoo maaragtay saddexda daafaca ka dhigan karto xidigaheeda silva fafaana iyo sidoo kale xidiga daafaca ee lagu magacaabo badyasheel sidoo kale waxaa laleeyahay dhexda jalsiga waxaa u ciyaari doona xidiga la yiraahdo chilwell sidoo kale covasig iyo xidiga jemes waa haddii uu dhaawac kasoo laabtee afka horena jalsiga waxaa laleeyahay waxay heli kartaa xidigaheeda felix iyo madrig oo lagu daray kai hafartis chelsea ayaana waxay ahayd kooxdii xidigaha ugu badan kasoo xareysatay suuqa kaliibsiga ee january iyadoo suuqan january intuu furnaanaya kooxda chelsea ee sideed xidig lasoo wareegtay marka laga soo bilaabo xagaagan xidigihii ee xagaagan oo dhan kooxda keentay isku darkoodana sidee waxay noqonayaan lix iyo toban xidig markaana xidiga la yiraahdo diyaga silva ee daafaca uga ciyaara kooxda kubada cagta chelsia ayaa waxau qirtay in kabixitaankiisii gorginaha ee kooxda chelsia ee guuldaro weyn weyn maaragta u noqon doonto amaba soo wajihi doonto kooxda chelsia chelsea ayaa gorgina waxay u ogolaatay inuu isaga tago kooxda maalintii u dambeysay ee suuqa kaliibsiga january iyadoo xidigaani uu ku biiray kooxda chelsea daris kala ah ee arsenal heshiiska gorgina iyo arsenal ayaa wuxuu dhacay dhammaadka waa suuqi januari dhammaadkiisii maalinkii u dambeysay waliba iyadoo labayo toban milyan oo yuuro uu kagu biiray kooxda kubadda cagta ee arsenaal silva oo ka hadlay kabixitaankii gorgino ee kooxda chelsia ayaa waxa uu yiri waxaa noo taalo shaqo aada u adag gaar ahaan marka aan luminay mid kamid ah hogaamiyaasheeni ugu fiicnaa ee qolka lebiska isagoo yiri gorgina waxa uu ahaa xidig mar walba maaragtay aada aan isugu dhaweyn islamarkaasina kooxda markaa joognay aada iskugu fahansaneen marnaba ma aana filayn inuu xidigaasi kooxda ka bixi doono islamarkaasina lama filaan ayay ugu noqota ayuu leeyahay daafaca khatarta badan ee kooxda chelsea ee lagu magacaabo diago silva oo ka hadlay ka bixitaankii gorginho ee safka kooxda chelsea grade one. Est-ce que ça Arsenal waxaa la xaqiijiyey in kooxda kubadda cagta Manchester City ee eh, saxiix weyn isku dayday inay qaabamaha amaha eh, maaragtay ku dhameyso maalintii u dambeeyday ee eh, suuqa janaayo Manchester City ayaa waxaa leeyahay saxiix ma sameyn intii uu suuqan furnaa iyadoo kooxda uu ka baxay daaficeedii garabka ee jo kanselo isagoo xidigaasi ku biiray kooxda kubadda cagta Bayern Munich ee ka dhisan horyaalkaasi Jarmalka sitiisanka maysan keensan bedelka xidigaasi hasis uu kaga tegay waxaa la shaaciyay in beb guardiola tababaraha kooxda manchester city uu si lama filaan ah maalintii u dambeysay suuqa january uu isku dayay inuu lasoo saxiixdo kubad sameeyaha lester city ee james xidig lagu magacaabo james madison city ayaa waxaa la filayay in xagaagan soo socdo maaragtay dhaqdhaqaaq xoogan ee ka sameyn doonto qadkeeda dhexe maadaama uu shaka ku jiro mustaqbalka ciyaaryahanada ilka gundogan iyo xidiga kale ee lagu magacaabo bernardo silva kooxda kubadda cagta manchester city xagaagani maadaama ay wax maaragtay suuqa aysan gelin xagaaga soo socda waxaa laleeyahay suuqa si fiican ayay u doontaa iyadoo xidiga lagu magacaabo james madison uu galayo sanadkiisii ugu dambeeyey ee heshiiska uu kala jiro kooxda lester city xidigaasi oo mushaarahaan ka qaata kooxdaasi boqol kun oo baam toddobaadkii manchester city ayaana waxaa leeyahay xidigaasi james madison ayay kusoo diri doonaan safka kooxda sitiisanka marka la gaaro suuqa xagaaga soo socdo maadaama xidigaheeda gundugan iyo sidoo kale silfaba shaki weyn uu ku jiro inay kooxda kusii baaqi ahaan doonaan iyona isaga bixi doonaan weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha k n n markana hadii aan eegno saaxiibayaal waxaa la sameeyey iskuhaadka koobka afrika ee toddobiyo sano jirada oo lasoo saaray iskuhaadkiisa xiriirka kubadda cagta afrika ayaa waxay soo saareen iskuhaadka koobka xidigaha daayarka ee toddobiyo jirada iyadoo tartankan uu bilaaban doono sagaaliyo labaatanka abriil wuxuuna socon doonaa amaba uu dhammaan doonaa toddobiyo tobanka bisha mey labayo xul ayaa lasoo saaray iyadoo maaragtay xulka qaranka soomaaliya ee gruub a uu ku jiro waxaa gruub a kula jiro xulalka algeria senegal iyo congo nigeria morocco iyo south africa oo lagu daray zambiyana group b group c na waxaa isugu jira xulalka cameroon maali burkina faso iyo south sudan saaxiibayaal isku soo noqosho wanaagsan waxaan u gudagelaynaa qeybaha ka harsan barnaamijka ciyaaraha markaana haddii aan eegno rio ferdinand ayaa waxau saadaaliyey kooxda ku guuleysan doonta sanadkani horyaalka premier leaga kadib markii lasoo xiray suuqii janawari kooxda hogaanka heese ee arsenaal ayaa sanadkani waxay xagaagan amaba suuqii janawari intuu furnaa waxa ay la soo wareegta amaba ee kooxda keentay xidige ay ka mid ahaayeen gorginho xidig lagu magacaabo kiwiyor iyo sidoo kale trosed saddexdaas xidig ayay kooxda kusoo dartay january intii uu furnaa kooxda difaacaneysa horyaalkani ee manchester city ayaa sidoo kale shan dhibcood waxay ka hooseysaa arsenaal iyadoo arsenaal hogaanka laga qaadi laayahay amaba hogaanka premier league ilaa haatan haysato shan dhibcood ayayna ka horeysaa kooxda kaalinta labaad ku jirta ee manchester city rio ferdinand ayaa arsenal waxa u saadaaliyey amaba uu saadaaliyey inay ku guuleysan doontaba horyaalka premier leaga ee sanadkani kooxda kubadda cagta arsenal ayaa markii ugu horeysay tan iyo labada kun iyo afartii waxay shan dhibcood ku haysaa hoggaanka horyaalka premier leaga rio ferdinand ayaana wuxuu yiri arsenaal waa kooxda sanadkaani ku guuleysan doonto waxaan u malaynayaa inay ku guuleysan doonto horyaalka waxa ayna maaragtay ayuu yidhi waana run ayuu leeyahay arsenaal marka la eego qaab ciyaareedka ay ku jirto sanadkaani iyada ayaa u qalantay inay ku guuleysato horyaalka brimer leaga wax walba oo ka dhaca kulanka arsenal iyo manchester city u dhexeeya waxaan ku kalsoonaha ayuu leeyahay sanadkaani inay arsenal ku guuleysan doonto horyaalka brimer leaga ee dalka ingiriiska arsenal ayaana muddo dheer kadib sanadkani hogaan ku haysa horyaalka brimer leaga iyadoo haatan horyaalkaasi amaba hogaamintiisaba laga dhigi lahayo oo kaalinta koowaad ku jirta kooxda kubadda cagta arsenal ayaana waxaa la filayaaba sanadkani inay ka baxda abaartii koob la-aanta iyadoo brimer league inay qaado muddo hor ugu dambeysay arsenaal ayaana inta badan waxay haatanba tahay koox loo saadaalinayo inay sanadkani ku guuleysan karto horyaalka brmer liaga ee dalkaasi ingiriiska markaana haddii aan eegno tababaraha kooxda kubadda cagta real madrid ee carlo angelotti ayaa waxa uu sheegay in xidigaha luka modrig iyo karim bansema uu kula taliyeyba inay kooxda reaal madrid le uga fadhiistaan ciyaaraha islamarkaasina xirfadooda inta ka dhiman aysan ka bixin kooxda kubadda cagta real madrid ee lagu naaneyso los blancos labada xidig ayaa waxay ka mid yihiin xidigaha ugu fiican kooxdani cadcadka iyadoo xidigahan ay kula guuleysteen eh, kooxdooda real madrid wax kasta mustaqbalka labadan xidig ayaa haatan shaki oo ku jiraa bilihi ugu dambeeyana waa ay galeen oo waxaa dhici rabo een eh, heshiiska labadaba kula jiraan kooxda real madrid luka modrig iyo sidoo kale crem benzema waa laba haliyey oo real madrid u ah isla markaasina waxaan jeclahay inay kooxda sii joogaan ayuu yiri tababaraha kooxda kubadda cagta real madrid ee carlo angelotti xidiga qadka dhexe ee khibradda badan ee lagu magacaabo luka modrij ayaa haatanba waxa uu maaragtay dalabaadka helayaa kooxda al nasar ee ka ciyaarta amaba ka dhisan horyaalka sacuudiga ee dalkaasi sacuudi carabiya balse tababaraha kooxda ayaa haatanba waxauu kula talinayaa xidigihiisa inay kooxda reaal madrid ay baaqa ku sii ahaadaan maadaama ay kooxda halyeeye u yihiin wax badanna kula soo guuleysteen waxa uu leeyahayba sii jooga inta ka dhiman xirfadiina reaal madrid ku dhammaysta islamarkaana kobaha isaga dhiga kooxda kubadda cagta reaal madrid ee haatanba qayb ka yihiin haddana hadii aan eegno kulanka caawa ee ciyaari doonto kooxda kubadda cagta reaal madrid oo haatan bakaalinta labaad kaga jirta horyaalkaasi laligaha dalka sbein reaal madrid ayaa haatan waxay tahay kooxda difaacanaysa horyaalkaasi caawa ayayna la ciyaari doontaa kooxda lagu magacaabo valencia iyadoo haatan real madrid toddoba dhibcood amaba sideed dhibcood looga haayo hogaanka horyaalka brimer leaga hadii caawa real madrid badiso waxay tegi doontaa afartan dhibcood iyadoo soo yareyn doonta dhibcaha ee kooxda baarsho kaga heedo horyaalkaasi la liigaha real madrid ayaa waxay ka ogtahay in xalay ee barcelona badiso islamarkaana hogaanka sii dheeraysatay caawana waxay isku dayi doonaan inay ka badiyaan kooxda valencia kooxda real madrid ayaa haatan waxaa ka maqnaan doona caawa difaacyadeeda kale ah lucas vasquez david alaba iyo xidiga lagu magacaabo firland mendi kuwaas oo dhaawacyo kala duwan kooxda kaga maqnaan doona sidoo kale macalinka kooxda real madrid carlo angeloti ayaa war fiican waxaa kaga imaanaya xidiga la yiraahdo turjameni iyo sidoo kale ciyaaryahan kale dani carfajal kuwaas oo kasoo kabteen dhaawacyadii ay eh, ku maqnaayeen islamarkaana la leeyahayba caawa kulankaani diyaar ayay u yihiin inay qeyb ka noqdaan xidiga kamafiinka ayaa mar kale daafac bidix kusoo bilaaban doona iyadoo tony cruis luka modrig iyo falferdina qadka dhexe ay caawa u dheeli doonaan kooxdooda real madrid mar kale rodrigo ayaa weerarka kula soo bilaaban doona krim bensema iyo da-yarka reer baraaziil ee finis caschiar dhinaca valensiya iyada waxaa la leeyahay waxaa dhaawac kaga maqnaan doona ilaa iyo saddex xidig inteeda kale xidigaheeda kale waxaa laleeyahay taam ayay kulankan u yihiin oo diyaar ay yihiin waa ayna ciyaari doonaan real madrid ayaa caawa waxaa la filayaa inay kusoo gasho shax ah afar saddex saddex xidigaheeda diyaar kuwaana waxaa qeybka ah cartwos oo dhanka iyo goolka lagu soo bilaabi doono eder militao xidiga la yirahdo rudiger najo Toni Kroos, Camavinga, Modric, Valverde iyo Rodrigo. Karim Benzema oo lagu daray Vinicius jr afka hore ayay kaga dheeli doonaan oo Real Madrid xidigahaasi ayaa la filayaa inay caawa shaxda kusoo bilaabaan ciyaartan u dhexeysa valencia iyo real madrid ayaa waxay soo geli doontaa caawa markay tahay koob iyo tobanka habeenimo ama caawa shan saac xilliga geeska afrika real madrid ayaana garoonkeeda kusoo dhaweyn doonto kooxda valencia oo santiago barnabey caawa kulankaani uu ka dhici doonaa real madrid ayaa isha ku heysa caawa inay maaragtay aada inay badiso islamarkaasina ee soo yareyso farqiga dhibcaha ee barcelona kaga heedo hogaanka horyaalkaasi laliigaha ee dalka sbain iyadoo gurigeeda caawa real madrid ku ciyaari doonto halka xalay ee barcelona badisay hogaanka dhibcaha horyaalka laliigahana ay sii dheeraysatay kooxda kubadda cagta real madrid hadda kaalinta labaad ee ku jirtaa afartan iyo laba dhibcood ayayna leedahay halka barcelona kaalinta koowaad ee ku jirto konton dhibcoodna ay ku hogaaminayso horyaalka laliigaha real madrid ayaa shantii kulan oo u dambeysay horyaalka laliigaha saddex ka mida waa ay badisay hal waa laga badiyay halka mid kalena ayaa barbardhac gashay caawase waxay isha ku haysaa inay badiso waa tahay saaxiibayaal guud ahaana intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha idaacadda kulmi aad kala socoteen ee tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo